بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعشر كأني أفراد كتابك سفينة النجاة waxaan joognaa uu ka bilaabanayaa fasalka uu yihi muujibaat lgusli sittatu cashirkii hore waxaynu kaga soo hadalay waysada furuudkeeda iyo waajibaadkeeda halkana waxaan kaga hadlaynaa qabayska iyo axkaamta la xidhiidha qeyb ka mid ah inta aynaan u gudbin waxaa waysada jebiya wuxuu yihi muujibaat lfaslun muujibaat lgusli waxyaabaha qabayska waajibiyaayey sittatun lix wey lixdaa mid ka mida qofkii ay qabsadaan ama ay ku dhacaanna qabays baa waajib noqonaya ama isagu ku waajibi inuu qabaysto haddii uu nool yahay ama dadkay ku waajibi in loo qabeeyo ama la dhaqo haddaba midka tiraahdaba midka koowaad ilaaju lxashafati xashafada iyo barjadu inay gasho weeye ama la geliyo fil farji farji la geliyo xaraam iyo xalaal wuxuu dooni ha noqde waa inuu xiriir goboleed yimaado xiriirkaasina ay galma ka dhalato galmaduna waa tii nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam labada gudniin hadday istaabtaan dee gudniinka raggu waxa uu ku yaalaa birtiisa iyo muuqaalkiisu hilibka kor u laalmay xashafada ama inta hore madaxee kamrada ama la yidhaahdo gadaasheed ay mindidii iyo haragii la gooyey ka muuqataa marka haddaba haddaynan xashafadu wada xaroonin dee isma gaarayaan waa xadiidka abi hurayra ee muslim iyo keyrkii warinayeen idaa qacada bayna shucabiha alarbaci wamasa alkhitaanu alkhitaana faqad wajaba alguslu wain lam yunzil haddii uu ninka iyo haweentii isu tagaan labada gudniinna istaabtaan qabays baa waajibay xataa biyo shahwo haddaan iman hadalkaas waxaa laga gartay nabiga yidhi sala allahu alayh waalihi wasalam marba hadday galma timaado heerkaana ay gaadho qabayska waa laga doonayaa rag iyo dumarbana qabaysku waa ku waajibayaa mana kala duwana xagga qabays waajibin marka la yidhaahdo inay xalaal tahay iyo inay xaraam tahay laba wa khuruuju lmaniyi mani inay soo baxda way hadday manidu soo baxdo oo qofku biyihii shahwada ka yimaadaan rag iyo dumarkuu dooni ha noqdee iyadana qabaysku waa waajibaa galma hadday kaga timaada way dhici kartaa inuu qofku riyoodana way dhici kartaa isagoo hurda in uu qofku isagu siigaysto oo inta uu siigaystay iska keenana way dhici kartaa maxaa xaraam iyo maxaa xalaal meeshan loogama hadlaye mar haddii biyihii shahwadu bannaanka yimaadaan meeshii muctaadka ahaydna ay ka soo baxaan qabaysku wuu waajibayaa rag iyo dumarba xadiidkii cali ee xasanka ahaa imaamu axmed warinaya waa kii nabigu lahaa sala alla alay wasalam idaa xadafta almaaa faqtasil min aljanaaba haddii ay biyaha shahwada aada tuurto ay kaa soo baxaan janaabada ka qabayso waxaa kaloo sugan xadiidkii saxiixeynka ku yiilay ee bukhaari iyo muslim wariyeen umu salama radi allahu canha wa ardaaha markii nabiga la weydiiyey haweentu hadday aragtaa waxaa raggu arka si u riyooda u riyooto qabays ma laga rabaa markaasuu wuxuu inu nacam idaa ra'at tilmaa haa wuri qabays waa laga doonayaa hadday biyihii aragto ay biyihii shahwadu ka yimaadaan imaamu nawowi iyo rag lamidana ijmaacu lculamaa'i culmadu dhammaan inay isku wada raaceen ayay soo guuriyeen raxmatullaahi calayh kaasina waa sababka labaad ee qabayska waajibiya sababka saddexaad iyo qabayska waajibiya afraad walxaydu dhiigga caadada ah, iyo wannifaasu dhiigga umusha umushawi gabadhu hadduu dhiigga caadada ku dhaco waktigeed inaa dhammaado oo inay qabaysataa qabaysku waa waajib hadday umusho dhiiggii umushana ka yimaado waa ina umul baxdo iyadana waa inay qabaysataa amaa caadada dhiigga ah waa xadiidkii bukhaariya muslim min xadiidi caaisha ay ka wariyeen baa u daliilah faidaa waxaa ka mid aha marka xadiidka qaybtiisa ka mid anaga ah khusaysa hadda fa idaa aqbalat ilxaydatu fadac salaa haddii xeelka waktigiisii yimaado salaada daa wa idaa adbarat xaydadii hadday jeedsato dhammaatana faghtasilii wasalli qabayso oo tuko marka haddaba caadadii hadday ka dhammaato inay tukataa lagaga rabo qur-aankuna daahirkiisu sidaa waa tilmaamayoo ilaahay waa ka yidhi factazilu nnisaaa fi lmaxiidi walaa taqrabuuhuna xataa yadhurna ilaa uu ka goodhii guduba yadhurnada hore fa idaa tataharna hadday qabaystaan markaasaa xiriirkiidin banaayay gabadhu markay caadadu ka go-do inay qabaysatay in loo baahan yahay mabdaa way aayaddu waxay sheegtay amaa nifaaska isagu kal xayda buu lamid yahay culimada qaarkoodna ijmaac bayba soo guuriyeen sida alxaafid ibnu lmundir walxaafid almufasir ibnu jariir itabari iyo culimo kaleba waa ijmaac in nifaasku xukunka xayd ka qabays waajibinta inaan salaad la tukanaynin inaan la soomayni soomkana lasoo qadaynayo intaba xaydku axkaamta la wadaagaa biijmaaci lculamaai bay yidhaahdeen midda shanaadi walwilaadatu dhalmada lafteeda way dhalmadu qasab maha dhiig inuu yimaado dhinac laga jeexayna waa laga soo saari karaa ilmaha tacaadi intee u dhasho haddayba dhacdo inaan dhacaanba la socon dhiigba la soconin ilmaha dhashay bidaatihina qabays buu waajibiyaa arrintaasina waxay tilmaamaysaa haddaba gabadha hadday uu mushuur dhiig ka yimaado laba sababood oo qabays waajibiyaa isu yimid oo ah dhalmadii iyo dhiiggii nifaaska xukumna laba sabab way isugu iman kartaayo u yeelan karaa tan ugu dambaysee lixaad waa almawtu geeridii waayo qofku hadduu geeriyoodo in la dhaqaa waajiba ama loo qabeeyo taasna nabigeena sal l slam waa kii lahaa marka xadiidkii umu ay bukhaari iyo muslim wariyeen gabadhiisu nabiga sal ly slam markay dhimatay wuxuu yidhi iqsilnaha halaathan aw khamsan aw akhara min dalika in ra'aytun waxaad dhaqdaan saddex jeer ama shan ama ka badan hadba sidaas hadday idinla qubanaato amarka iqsilnahaa dhaqa uu yidhi haweenka uu amrayo amr wujuubin waay amarkuna asalkiisa wujuub buu faa'iideeyaa daliil wujuubkaa ka leexiyana ma laha way lixda arrimood mid ama ka badan kamidihii qofkay la soo daristo qabays baa lagu leeyahay inuu qabaysto shanta hore iyo in loo qabeeyo la dhaqo midka ugu dambeeyo geeridu markay timaada intaasi qabayska waxyaabaha waajibiya wey ayib qabayska hadduu waajibo waa in la qabaysto marka la qabaysto see loo qabaysanaya maxaa lagama maarmaana in la sameeyo faslun fasalkana furuud lgusli ithnaani furuud lgusli qabayska waajibaadkiisu si uu u asaxo ithnaani laba waay laba arrimood baa lagaa rabaa si uu qabayskaagii asax u noqdo inaad samayso labada arrimood haddii aadan wada samaynin qabayskaagu ansixi maayo midda koobaad anniyatu wey niye inaad la timaada waayo niyaduna qabaysku waa cibaado cibaadana niya waa lagaba maarmaan xadiidkii cumar aan waysada kusoo marnayna waa yaalaayo inama alaxmaalu biniyaatiha waxaa caadada waad iska qabaysan kartaa kuleyl baad ka qabaysan kartaa nadaafad baad u qabaysan kartaa darteed iyo wasaqaad ka qabaysanayso cibaadana qabaysku waa noqon karaa maxaa kala saaraya niyada cibaadada aad niyootaa kala saaraysa faralka waajibka labaad wa tacmiimu lbadani jidhka in la wada gaadhsiiyo bilmaa-i biyo la wada gaadhsiiyo arrintaana fuqahada muslimiintu khilaaf kama jiro way isku raacsan yihiin in laga maarmaanay tahay waayo shirka qabaysa marka lagu yidhaahdo meella kama tegi kartid aan cudurdaar sharciga lahayn waxaana kale u daliila ah, xadiidka caaisha radi allahu canha wa ardaaha nabigu suu u qabaysan jiray markay sheegtay janaabada uga qabaysan jiray iyo jirkoo dhan u wada gaadhsiin jiray bay sheegtay imaamu nawowina raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay culamada wax khilaafoo ka taagan ma ogin arrintaas saa darteed niyo oo midda koobaada iyo inaad jirkoo dhan biyihii qabayska wada gaadhsiiso waa inta waajibka awey ah wixii intaa ka badan waa sunno wayse laga horraysiiyo dhinaca midigtoo la horraysiiyo dhinaca bidixee la dambaysiiyo intaasoo dhan iyadu waa uun sunankii qabayska uu ajirkiisa iyo fadligiisu kusii badan lahaa wey ayib kadib wuxuu u gudbay shuruudda waysadu ku asaxdo dabcan qabayskuna in badan buu la qabaa asixitaanka shuruudaasi wuxuu yihi mualif marka faslun shuruudu lwuduu'i casharatun shuruudul wuduu'i waysada shuruudeeda ay ku asaxayso ee laga doonayo qofkay ka asaxaysa in laga helaayo casharatun toban shardi waay tobankaa shardi mid haddii la waayo weysadu kaa asixi mayso kow alislaamu inaad islaam tahay waayo waysadii waa cibaado cibaadana gaalkama asaxdo cibaado gaalkama asaxdo ilahay wuxuu yidhi man yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu lagaba aqbali maayo qabayskaas shardiga labaad watamyiizu inuu wax kala garanayo wey inuu qofku gaadhay oo caqligiisu uu joogo hadduu ilmo yar ahaana uu gaadhay heer uu wax kala garto hadduu waallaana inta uu miyirsado uu wax kala garanayo qofkaan tamyiista lahayn dee niyaba kama asaxayso laa qabays walaa weyse midna niyaduna farad iyo waajib iyo rukni bay ahayd maadaama ayna qofaan waxba kala garanaynin oon tamyiiziya wax kala sooc baan ahayn niyo ka asaxaynin qabiis iyo weyse midna kama asaxayaan wa saddex wannaqaa-u inuu ka daahir yahay can ilxaydi wannifaasi xayd iyo nifaas midna inayna qabin weeye gabadho markay weysadu ka asaxayso waayo waay waxaa loo weysaysanayaa in cibaadada lagu dhamaysto iyaduna ahalba salaada cibaadada lagu banaysanayay ahalba uma aha inay tukataba looma ogola hadday isdhaqdhaqdo oo isnadiifisa waa fiican tahay laakiin wayse kama asixin qabays qof lagu leeyahay wayse keliya wax ma anfacdo afar wa camaa yamnacu waxaa diidaya usuulalmaayi biyo inay gaarhaan ilalbashaaraati jirka inay gaarhaan hadalkaasina fuqahada iyo madaahibta afartu isku raacsan yihiin waxa la dhaqayo marka la weysaysanaya waa jirka jirka haddaad wax ka sokaysiiso oo ama shamac mariso ama nuurad mariso ama daawo ku dhoobto oo biyihiiba ayna gaadhaynin dee wayse ma aha faqsiluu wujuuhakum wejiga dhaqaa la yiriye wejigo wax ka sokaya dee maada dhaqin gacmihii dhaqa la yidhi hadduu wax ka celinaya jiro maada maa dhaqin saa darteed jirkaaga waa inaanu saarayn oosan ka korraynin wax biyuhu inay gaadhaan ka celinaya haddayna biyuhuba gaadhin maadan weysaysanin oo qur-aanka amarkiisii faqsiluudi maadan fulinin shan wa alla yakuuna waa inuun ahayn cala alcudwi xubinta maa yugayiru lmaa biyaa wax bedelaya xubinta aad dhaqaysa wejiga ama gacanta ama lugaha waa inaanu saarayn wax markii biyihii la mariyo bedelaya hadduu boor badan saaran yahay horta boorka ka dhaq haddii uu saaran yahay dambas badan horta dambaska iyo bur badan iyo ka dhaq markaad iyaga horta nadiifiso dugsigaad qur-aanka dhiganaysay baa gacmaha kaaga buuxda horta qada iska dhaq markaa qada iska dhaqdo kadib baad biyihii waysada niyoodaysa haddii kale biyahaad ku weysaysatay biyanimaba way ka baxeenba mar allaalay markay isbedeleen magacii biyanimadii way ka baxeen wa anzalnaa min asamaai maan an tahuuran tahuuranba ma noqonayaano iyagu waa daahir laakiin waxba ma tahirin karaan tahaara xukun ah iyo mid xisi ah midnama samayn karaan shardiga lixaad walcilmunu ogyahay weye bifardiyatihi waysadu inay waajib tahay inaad ogtahood garanayso oo laguu sheegay wey oo aad taqaan sababtoo waad niyoonaysaa markaad waysada niyoonaysana faradkii waysadaad niyoonaysaa oo inay farad iyo waajib tahay haddaadan ogeynba seed u niyoon niyo suuragal kama aha qof xukunka wuxuu niyoonaya aqoonin saas darteed baa mar walba wixii niyo kasta markay timaado walcilmu bilmanwiyi yaa humaamu waxaad niyoonaysa inaad garanaysaa shardiga waxaadan garanaynin dee niyoon kartid shardiga toddobaad wuxuu leeyahy waa laa yactaqida waa inuusan caqiidaysnayn fardan shay waajiba oo min furuudihi waysada ka mid a ah, sunat sunno aydan ka rumaysnayn waa masaladii niyada iyo tii hore bay ku dhowdahayoo waa in aadan wax waajibaada aadan sunno ahaan u niyoonin haddaad madaxa masixitaankiisa sunno u haysato waa ku masaxday biniyati sunna dibiniyati farad kaa gudi mayso niyaduna waajibka iyo sunnada isu eg bay kala saartaa weysadaadu sunnana way noqon kartaa waajibna way noqon kartaa walidaalika markii la kala saaraya niyada culimadu qabayska iyowaysada tusaale ba usoo qaataanba marka kamida ah ay leeyihiin maqsuuduha tamyiizu lilcibaada mima yakunu shibhaha fi lcaada kama tamyiizu bacdaha min bacdin fii rutabin kalgusli watawadi darajada faradka iyo darajada sunnadu way kala sareeyaan faradkaa ka sareeya haddii aad farad niyooto sunnada way hoosgeli lakiin sunna haddaad niyooto faradku soo raaci maayo kii ka weyn ama soo raaco ka weyn baa wax jiitee mid yar wax ma jiito faradka iyo sunnadana faradkaa weyn saa darteed furuudka iyo waajibaadka iyo waysada qayb kamid a ah haddaabaad sunno u rumayso wax yar baad niyootay wax weynna waa lagaa rabay waa laa yactaqida waa inuunusan caqiidaysnayn fardan waajib oo min furuudihi waysada waajibaadkeeda kamid a ah, waa inuusan u caqiidaysnayn oosan ka rumaysnayn sunatan sunna inuu yahay ka sideedaad walmaau biyaha shardiga adtahuuru oo daahira markii tayamum iyo gebagabaysi iyo boodhaysi baa banaan la yidhahda maahane biyuhu waa inay tahuur yihiin kuwa iyaguna daahira waxna dahiri kara biyo aanay nijaasana taabanin magacoodii biyanimo wax ka bedelayna uusan jirin nijaas daahir doona intaa marka la helo shardigaa sideed waa in la helaa waayo asalka waysadu biyo tahuura lagu weysaystaa laakiin shaah iyo cabitaan iyo caana iyo laguma weysaysan kara waa waayo biyo asalkoodii biyo baaqi ku ah oon wax biyihii bedelay oo daahiri nijaasaa midna uusan jirin ba asala sagaal wa dukhuulu lwaqti waqtigu inuu soo galaa shardiga sagaalaad tobanna walmuwaalaatu in la xiriiriyo baa shardi ah labadan shardi ee dambe dadkao dhan ma aha maxay shardi u yihiin lidaa'imi alxadati qofka xadadkiisa uu joogtada yahay waay qofka xadadkiisu uu joogtada yahay waxaa looga jeedaa dadka qaar yaa waxyaabaha waysada jabiya waxyaabaha waysada jabiya ay ku dhacaan gabadhaha caadada ku dhacda qaar bay dhiiggu joogta noqdaa dhiigguna uu waxyaabaha waysada jabiya buu kamid yahay waxaa kamid a ah qof aan neefta ceshan karin qof salasul bowl qabo kaadi aan ceshan karin hadduu yahay laba shardi buu dadka dheeryahay sideedii hore dadka uu la wadaagaa labadan shardi qofkaasay gaar u yihiinoo wakti waa inuu soo galo markuu weysiisanayo waayo cudurdaarkiisa cudurdaarka sidaa loogu ogolaaday wuxuu ahaa daruuraa loogu ogolaaday maadaama daruuro loogu ogolaaday daruuradii waa in waktigu soo gala kow laba waa in weysadii uu xidhiiriyo waysaduu xidhiirinayaa waktigiina waa soo galay horeyna waa ka tukanayaa intaasaa daruura loogu ogolaaday asalna mas'aladaa waxaa u ah xadiidkii mustaxaadada gabdhihii dhiig furanku ku dhacay ee nabigu yihi tabada iyo likulli salaa salaad kasta u weysayso waana xadiidkii abu daawuud iyo ibni maajah iyo keyrkoodba ay caaisha ka warinayeen in hadalkaa nabigu ku yidhi sal ly salam faatimata binta abi xubaysh xadiis saxiixa ah intaasina shuruudii waysada ayuu mualifku kaga baxay raximahu llahu tacaala raxmatan waasica kadibbu wuxuu galay weysada waxyaabaha jabiya wuxuu yidhi faslun nawaaqid lwuduu'i waxyaabaha weysada jabiyaay arbacatu ashyaaa afar arrimood waa afar shay afar waxyaalood afar arrimood mid kamid a ah hadday kugu dhacdo ama ka badan weysadu way kaa jabaysaa waysadaadu way kaa jabaysaa arrinta koobaad nawa xorta wuxuu yihi nawaaqi faslu nawaaqid lwuduu'i waysada waxyaabaha jabiya arbacatu ashyaa afar shay way alwalu midka ugu horeeya alkhaariju waa waxa kasoo baxa min axadi sabiileyni labada dariiq midkood oo min qubulin farjiga ah xagga hore ku yaal ow dubirin dabadoo gadaal ku taal riixun neef ah aw hayruhu waxaa neef ahayn ila lmaniya ma ahayn muxuu yihi wax kastoon mani ahayn oo labada dariiq ee saxarada iyo kaadida ka soo baxa meesha kaadida farji iyo qubul labada waa la yidhaahdaa meesha saxaradana dubur dabaa la yidhaahdaa dabaduna gadaal waaye horeyna waxaa weeye qubulka ama farjiga ama meesha kaadida oo kasoo baxda waa wax kastoo labadaa dariiq ama labadaa jid soo mara oo ama hawo ah ama qoyan ama qalalan waysada waa jabiyaa markii manida laga reebo buu yidhi ama waxyaabaha qaarkood wixii gadaal ka yimaada asal waxaa u ah aw jaa axadu minkum min alghaa'iti haddii midkiin saxara ka yimaado ha weysiisto waxaa kaloo ka mid a ah xadiidkii safwaan ibnu casaal nabi waa laga weysiisan uu yidhi laakiin min gaa'itin wa nawmin wa bawlin kaali iyo saxaro ku daray waxaa kaloo nabiga calay salaam ka sugan xadiid laga warinaya min xadiidi cabdillaahi ibni zayd oo bukhaari iyo muslim wariyeen baa la yidhi qofkii caloosha ka shakeeya ka waran salaa isagoo ku jira wuxuu yihi laa yansarif xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan ilaa uu dhawaqii maqlo neefta ka timid ama urkeedii uu uriyo yuusan salaadiisa ka bixin haddaba neefta waysada inay jebin baa laga garta halkaas abu hureyrana riwaayo uu bukhaari wariyey waxaa la weydiiyey markuu nabiga ka wariyey qof waysada ka jabta ilaahay kama aqbala salaad ilaa uu weysaysto yaa waxaa la yidhi mal xadat xadaf waxaa looga jeedaa abu hureyra wuxuu yihi fusaaun aw duraatun neefta fusaaun tan hawada keliya a ah waay duraaduna ta dhawaaqa ku darta waay waxaa kaloo sugan madyiga mayix daleelada marka qofku shahwada qabata kadib dhaxaanka ka yimaadaaye xadiidkii cali bn abi aalib kuntu rajulan madaan uu dhihi jiray inay weysada jabinayso waxaa kaloo sugan dhiigga dhabar furanku inuu nabigu yidhi uma tawadaii likulli salaatin salaad kasta u weysayso xadiid imaamu lbukhaari can caisha uu ka warinaya haddaba intaasoo dhanna daliil baa sheegay inta kalena waa looga qiyaastay wax kastoo meeshaa ka yimaada weysada waa jebiyaa cinda shaaficiyati ila almaniya manidu weysada ma jebisa yidhaahdeen culamada qaarkood aad bay arrintaa u diidan yihin oo qaar baaba ijmaac soo guurinaya waysadu inay jabi taa waa midda koobaad iyo daliilkeeda waa athaani ka labaadi zawaalu lcaqli caqligii inuu zuulo binawmin hurdo aw gayrihi ama wax kaloo junuun waali ah iyo sakhraan wuxuu cabaya qofku iyo miirbeel iyo wixii lamida waysada way jabiyaan culamada qaar baa itifaaq fuqaha ay soo guuriyeen fuqahada way isku raaceen culamada maaha fuqahada isku raacsan waxaa loo daliishanayaa axaadiid dhowra ah. waxaana ka mid a ah in nabigeena sala allahu alayh alih wasalam laga wariyey al caynu wikaau sahi ishu waa dabada xadhigeeda faman na fa idaa naamat alcaynaan istatraqa alwikaau haddii labada indhood seexdaan xadhiggii waa furmayaa wax soo baxay markaa waruma haysid min xadiidi caliy bni abi aalibna waa laga wariyey min xadiidi mucaawiyata bni abi sufyaanna waa laga wariyey duruqdiisa marka la ysku xelxeliyana sheekh naasirdiin alalbani wuxuu leey waa xadiid xasana ee riwaa lkhaliilka boqol iyo saddex iyo toban in ishii hadday seexato oo caqligiiya maskaxdii tagto waysadaadii ay jabayso intuu soo reebi doono waa arki doonaa iyadana waxa loo dirishaday haddaba hurdadu waa zawaalul caqli caqligiiyo tagay waa waalidii waa loo qiyaas qaadanaya qofkii waalida tabiicigaha iyo jibankahayd bay waxaan ka hadlay waxaa kaloo lamid a waalidii qofku maandooriyaha u junuun haddii lagu yihahdo culimmadu qofka maandooriya khamri looma jeedo asakraan baa la yihahda ninkaas iyo aliska sukru iyo baa la yihahdaa al iqmaa miirbeel qofka hadduu miirbeeloo soo kaco waa inuu isagana weysiistaa laga rabaa hurdadu maxaa laga soo reebay marka ilaa nauma qaacidin qof fadhiya hurdadii maahane mumakkinin ku hayo si fiican ugu hayo oo ugu haya maqcadahu dabadiisa iyo salkiisa iyo meel fadhigiisa min al ardi dhulka ku haya qof si fiican ugu haya halkii uu ku fadhiisan jiray dhulka si fiican ugu haya qofkii fadhigiisa sal buuxa uu u fadhiyo oo dabadiisu dhulka ay si fiican u hayso ku seexdaayay dee daba waxay xakamayni in meesha intay furanto ogaan la-aan wax iska soo baxaan saas darteed qofkaa isagu isaga tukan karaa waxaana loo daliishaday xadiid imaam abu daawuud iyo tirmidi ka wariyeen can anas ibni malikin radia allahu canhu wa ardaah in saxaabada nabigu sal alay slam salaada cishaha iyagoo sugaya masaajka farfadhiya ay seexan jireen qaarkood ay khuurin jireen kadibna ay salaad iska tukan jireen kadibna salaada ay iska tukan jireen ba halkaa laga gartay labada xadiid waxaa lagu jamciyey bay xindifsha fuqahaa inaa shaaficiyadu waxay ku jamciyeen kaasna hurdada guud buu ka hadlayaa kanna wuxuu ka hadlayaa dad farfadhiya hordadood fadhigaasaynu kasoo qaadaynaa sideeba ugu yar inay dee wixii dabadii ay furanto markii salka si fiican loogu hayo halkaasay ka keeneen fuqahadeenu raxmat ullahi calayhim jamiican athaalisu midka saddexaadee waysada jabiya iltiqaau basharatay rajulin mraatin iltiqaau basharatay rajulin mraatin inay kulmaan jirka laba ruux oo rag iyo dumar ah iltiqaau basharatay rajulin mra'atin sidii naxwoleyda haddaad u laqbayso oo tiraahdo mudaaf ileyhi gadaal gadaal baa loo laqbeeyaa waxaad leedahay nin iyo naag jirkoodu hadduu istaabto labadaasoo kabiireyni waaweyn ajnabiyeyni laba ajnabi kala min gayri xaailin ilin u dhexeeya jirkoodao mara iyo wax lamidana uusan jirin weliga rag iyo dumar jirkooda hadduu istaabto wuu jabiyaa waysada laakiin saddex sharti haddii la helo waayo saddex shardi baa ku xiran rag iyo dumarka istaabashadooda inay waysada jebinaysana waxay yidhaahdeen waa daahirka qur-aanka aw laamastumu nisaa haweenka haddaad taabataan taabashadaasi galmiya gogolna ha noqoto ama gacan iyo jir ha noqoto jirka oo gacanta wax lagu taabto qur-aanku taabasha inuu u yaqaanana walow nazalnaa calayka kitaaban fii qirtaasin falamasuuhu biaydiihim gacmahooda ku taabtaan baa marka lamasa haddii la yidhaahdo gacanta raajixa cinda shaaficiyati waaye haddaba haweenkii taabashadoodu saasay waysada u jebisaa rag markay istaabtaan laakiin shuruud baa ku xiran shuruudda xaggee laga keenayaa horta maxaa haweenku taabashada ragga ay istaabtaan waysada way jabisaa loo yiri waxay yidhaahdeen rag iyo dumar istaabashadood dareen shahwaa ku lamaan waa laba jinsi iyo laba cunsur oo laysu abuurayoo laysku aafeeyey dareenka iyo taabashadoodana dareen shahwaa la socota istaabashadooda saas darteed waa in waysada ay jebinayso meeshii dareen shahwo lagu tuhmi karo ama uu ka dhici karo waa inay noqotaa marka intaa la yidhi baa shuruud kasoo dhex baxday kow dareen shahwo goormay timaadaa laba qofoo waa dad waaweyn markay yihiin ilma ilmasabi oo caruura iyo gabadh naas nuugaysa iyo wiil naas nuugaya oo la xambaaro oo la qaaday baabu shahwaba kuma kacda yihahdeen shahwo shahwiya dareenba ma laha saa darteed kabiireyne laba waaweyn oo xad la shahwo iyo xad la ishtiheeye gaadhay waa inay yihiin halkaasuu shardiga ka soo baxay shardiga labaad laba ajnabi waa inay kala yihiin asalka fitradu dadka isdhalay ama wada dhashay ama maxaarinta isu ah eedi iyo habaryarihi iyo abtiya adeerihi shahwo isuma qabato walidaalika keligood khalwo inay wada joogaan iyo gacan inay isku salaamaan iyo inay maxram noqdaan isu safraan baa labada ogolaaday saas darteed shahwo sida fitrada saliimka dabeecadda saxda ma dharta laakiin dad wadiya qalloocday waa leele dad qalocday oo yar wax laguma salayn karo shantii saddexaad shahwadu badanaa waxay timaadaa marka dadka jirkoodu u isgaaro haddii jirkii waxba udhexeeyo oo go- iyo mare iyo garbisaani udhaxayso caadi isuma taabanino dib markaa xukun ma laha saddexdaa shardi bay dheheno kabiireyni waa inay waawen yihiin yar yar waxma saameeyo ma jabiyo ajnabiyeyni waa inay kala yihiin oo isguursan kara labaan guur bay isu qabanin oo dhalasho darteeda isan isuu qabanin wayse iskama jabiyaan min hayri xaailin laba mara u dhexayso iyagana wax iskama jabiyaano saddexdaa shardi waxay u xidhan yihiin sababtoo ah oo sababta ay waysada dumarka iyo ragga istaarashad u jebiso madinatu shahwa thawaraani shahwa shahwa shahwada kacdaa la filayaa shuruudahana haddii mid kamida la helo meesha uma badna shahwa inay ka dhalanayso ka raabicu ka afraad ee ugu dambeeyahay masu qubulil aadamiyi qubulkiiyo farjiga aadamiga oo la taabta way aw xalaqatu duburihi ama dabada wareegeeda hoose ee afkeeda ah la taabto bibatni raaxati gacanta calaaqasheeda cadna lagu taabto aw butuuni lasaabici ama faraha qaybtooda calaaqashee cad maanaa gacanta calaaqasheeda markii le raaxada laleeyahay waa inta bartamahee sacabka ah wey farahaas calaa calooshoodana iyadana waa dhinaca cad calooshu waa dhinaca cad dhinaca cad baa ina faraha ah iyo suulka ku aadan ina intaa udhaxayso raaxaa la yidhahdaa in farjiga dadka oo la taabto rag iyo dumarkuu doonay ha noqdee waysada uu jebinayo ibnu maajah baa min xadiidi jaabir ka wariyey imaamu axmed iyo afarta sunanka ana min xadiidi busrata bay ka wariyeen wa sidoo kale ibnu maajah baa wuxuu ka wariyey min xadiidi ummi xabiiba ibnu maajah baa min xadiidi abi ayuba ka wariyey axaadiidi abi hurayra min xadiidi abi hurayrana culamada qaar baa ka wariyey cinda ibni xibaan iyo daala qutni iyo keyrkood abu hurayra iyo abu ayuub iyo umu xabiiba iyo jaabir iyo busra shantaba waa laga wariyey nabiguna leeyahay qofkii farjiga taa farji taabta ama farjigiisa taabtaay ha weysaysto amarkaa nabigu uu bixiyey intaas oo saxaabaan ay isku raaceen baa keenaya taabashadu inay weysada jebiso waa marka koobaad farjiga waa haddii la yidhaahdo xadiid dalq ibni caliyin awey oo nabigu weydiiyey sal slam hadduu farjigayga aan taabto miyaan weysaysan markaasuu wuxuu yihi innamaa huwa bidcatu mink qayb adiga kaamida weeye culimada qaar shaaficiyada sida imaamu shaaficiyo xadiidkaa way daciifiyeen qaar kale sida imaamu albayhaqi waxay yidhahdeen hal xadiid shan xadiid iyo lix xadiid uga tegi mayno hadday noqoto yaa asiibay saxaabada badan xadiidkooda loo badan yahay baanu raacaynaa dheh taasi waa farjiga taabashadiisi aw xalaqati duuri masu quburilaadamiyi wey aadamiga farjigiisa qaybta xagga hore ah amaba xubinta taranka ah amaba meesha wakaadadu kasoo baxdaa oo la taabta wey aw xalaqatu duurihi dabada wareegeeda baryaha iyo inta udhexaysa ma aha hoos marka loosii socdo halka dabada afkeeda ah wareega hadaa taabato iyadana waa qiyaas cala alqubul kii nusuustu sheegtay farjigay sheegtaye tanna waxaa looga qiyaasan wax badan bay wadaagaan labadaba najaasaadkaa kasoo baxa labadaba wax waysada jabiyaa kasoo baxa labadaba haddii kan la yiri taabashadiisa labadaba gacan midig lagu taabta lama ogola saas darteed labadaba waa cawra muqallado adag kan haddii nasku sheegay ka kalena intii kaleo dhan wuu la wadaagayay ha looga qiyaasta dhimarka hala raaciyo isaga okay xaggee lagu taabanayaa gacanta bibatni raaxati aw butuuni lasaabici waay calaa casha cad in lagu taabto way ama inta faraha cadiinkooda ha noqoto qeybta cad ama qeybta calaa casha kale cad ha noqoto raaxadu waa calaa casha butuuni alasaabicina faraha qaybtooda cad wey in shardigaa lagu xiro mid wejiguu ku leeyahay midna fuqahadeenna shaaficiyadu wax badan oo luqa iyo daliila uma hayaan mid ku leeyahay horta jirkao dhan haddaad ku taabatay farjiya wax lamida ah weysada kaa jibi maayo sababtoo ah dakarku bawdyuhu taataabtaa bawdyuhu uu taataabanayeyna haddii aad taataabtaan weysada ma jebiyo oo maantao dhan buba maantao dhan buba dhinacyada ka garaaca maxaa soo haray wax ka baxsan haddii aad taabatana gacan baa wax lagu taabtaa asal ahaan gacanta dhimarka inta gacanta haddaba in la yidhahda ku taabashadeeda weysada jebin weji bay leedahay laakiin gacantii in la kala qaado oo calaaca cad iyo dhinaca madow la kala qaadaay wax daliil badan oo la taabtaay maleh inta aan ka akriyay ama aan arkay kutubta fuqahadeena shaaficiyada raxmat raxmatullahi calayhim waxaa ugu dhowaa xadiidka lafdigiisu yahay idaa afdaa axadukum biyadihi ilaa farjihi hadduu gacantiisa ku gaadho lafdiga afdaa baa wij daciif lua wuxuu leeyahay dhinaca cad baa loo jeedaa gacanta caloosheeda ah waa wij daciifa calaa kulli xaal ixtiyaadka wuxuu ku jiraa aan murankaasoo gaaraynin haddaad gacanba ku taabato inaad iska iska iska weysaysato afartaasina waa afartii waysada jebinaysay ee culimmadeenu sheegeen raxmat ullaahi calayhim jamiican kadib wuxuu ka hadlay qofkii waysadu ka jabto maxaa xaaraan ka ah qofkii caada qabta maxaa xaaraanka ah qofkii janaabo qabana maxaa xaaraamka ah cashirkeenna saddexdaas waysadii la-aantii iyo qabiis la-aantii ka dhalanaya baynu kugu dareynaa maanta cashirkeenna faslun man intaqada qofkii uu buro wuduuhu waysadiisa xaruma calayhi waxaa xaaraam ka ah arbacatu ashyaa afar arrimood baa xaaraam ka ah haddii waysadu kaa jabto oo weysadu kaa burto oo aadan wayse qabin afar arrimood iska ilaali ko asalaatu salaada bukhaariiyo muslim baa wariyey xadiidkii abi hureyre ee nabigu ku laha calayh salaatu wasalaam laa tuqbalu salaatu man axdatha xataa yatawada qofkii salaada weysadu ka jabto salaad ilaahay ka aqbali maayo xadiid kalena waa kii ahaa ilaahay ma aqbalo salaatan bigayri tahuurin ilaahay ma aqbalo salaad aan la tahaaro qabin saas darteed salaad aan asaxayninna cibaada ku ciyaar weeye lama ogola xaaraan bay kaa tahay xadiid ibni cumar oo muslim werinaya laa tuqbalu salaatun bigayri tahuurin walaa sadaqatun min guluulin sadaqana khayaana iyo musuq maasuq iyo xoolo xaaraan lagu keenay sadaqa kama baxdo kuma baxdo waa midda koowaad ka labaad waa tawaafu tawaafba xaaraamka ah kacbada ma tawaafi karo isna waxaa loo daliishanayaa xadiid nabigeena calayhi salaatu wasalaam nagaga wariyey atawaafu bilbeyti salaatun kacbada oo la tawaafaaye waa salaad atawaafu bilbeyti salaatun ilaa ana allaha abaaxa fiihi lkalaam ilahay baa laakiin hadalka banneeyo salaada dhexda laguma hadli karo taasuu kaga duwan yahay atawaafu bilbeyti salaatun ilaa ana allaha abaaxa fiihi lkalaamu baneeyey wana xadiis saxiixa oo nabigeena ka sugan sal l slam oo tirmidi iyo daarimi iyo xaakim iyo shaafici imaamu shaafici iyo ay wariyeen waay xadiidkaasina waa xadiid saxiixo sheekh albanina waa saxiix buu leeyay riwaa ulkhaliilka boqol labaatan iyo kow baad ka raadin kartaa maadaama la yidhi salaad weeye salaadna tahaara lagama marmaanayo saddex wamasul musxafi musxafkoo la taabto iyo waxamluhu in la xambaaro ta afraadna wey musxafka taabashadiisana waa saddex afarna waa inaad qaado wey musxaf taabashadiisa iyo xambaaristiisa labadaba waxaa loo daliishaday qowluhu tacaalaa laa yabasuhu ila almutahharuun dadaan daahir ahayn ma taaban karaan oo lama ogola inay taabtaan dadaan daahir ahayn inay taabtaan qur-aanka lama ogolo haddii la luxulmaxfuudka koraan laga hadlayaa ee qur-aankan ma aha waxay culimadeenu kaga jawaabeen shaaficiyadu qur-aanka looxul laga keenay asalkiisiba cid aan daahiran haddayna taaban karin isna cid aan daahiran taabata maaha waxaa kaloo lamid a ah way daliishadeen mursalkii camr ibni xasmin nabiga uu kaw laga wariyuu yihi laa yamasa alqur'aana ilaa daahirun cidaan daahir ahayn waa qur-aanka inaanay taabanin afartaas markay janaabada iyo xaadka kusoo noqdaanna adiladoodi waa intaasu soo celcelin mayno intaasi waa qofkaan wayse qabin wax xaraamta ka ah wayaxrum waxaa xaaraam ka ah cala aljunubi qofkii janaabada qabay sitatu ashyaa lix arrimoodba xaaraamkaa afartii iyo laba lagu daray waay asalaatu salaada iyo watawaafu tawaafka iyo wamasulmusaf ee musxaf la taabto iyo waxamluhu in la qaado afartaa iyo daliilkooda waysadii qofkan waysa qabin inay xaraab ka yihiin baynu kusoo marnay shan wallukthu in lagu nagaado fi lmasjidi masaajidka masaajidka in lagu nagaado qur-aanka ilaahay ku yidhi walaa junuuban ilaa caabirii sabiilin xataa taqtasilu idinkoo janaabo qabo masaajidaha fadhiisanina ilaa aad ka soo qabaysataan inaad iska dhex marto waa la ogolyahay lakin dhex fadhiga lama ogolo qur-aanka daahirkiisaa sheegay wa qiraa'at lqur'aani iyo qur-aanka in la akriyo akhriska qur-aanka qof janaabo qaba looma ogolo waxay fuqahadeenu ka qaateen xadiidkii caliy ibni abi aalib ee imaam abu daawuud iyo ibni xibbaan ay warinayeen oo ibn xibbaan iyo rag kalena ay saxiixinayeen uu leeyahay lam yakun yaxjubuhu min qiraa'ati lqur'aani shayun ila aljanaaba ila an yakuna junuban nabiga qur-aan inuu akriyo uma diidi jirin waxa u diidi jiray ma laha inuu janaabo qabo maahane o janaabo hadduu qabo qur-aan ma akriyi kadib ma akriyi jirin wey xadiidkaasi ibnu xibbaan iyo rag kale way saxiixiyeen abu daawuudna wuu ka aamuso agtiisa saalix weeye laakiin culammada waxay daciifiyeen ninka cali ka warinaya oo cabdillahi ibnu salima la yidhaahdo oo akhirkiisa isku yaro dardarmaday baa intuu isku dardarmaday kadib buu warkan sheegay marka shakabay culamada qaar ka qabaan oo way daciifiyeen laakiin fuqahadeedna way tasxiixinayaan intaana qofkii janaabada qabay wixii xaaraanta ka ahaa wey wayaxrumu waxaa xaraama bilxaydi bisababi ilxaydi xaydka dartii cashratu ashyaa toban shayba xaraam ku ah lixdii iyo afar lagu daray wa asalaatu salaad baa xaraam ka ah watawaafu tawaaf baa xaraam ka ah wamasulmusxafi musxafka taabashadiisaa xaraam ka ah wa xamluhu ah. inuu qaadaa xaraam ka ah walubsu inuu ku nagaada fi lmasjidi baa xaraamka ah wa qiraa'at lqur'aani qur-aan inuu akhriya xaraamka intaa adiladeedii waad soo martayo labada dambana xaydka iyo janaabada alle maadaama laba xadadoo waaweyn ay yihiin uu qabays waajibiya waa la isaga qiyaastay inta kalena weysaa ma qaba daahirna maaha wey waxaa soo haray toddoba wasawmu soom baa xaaraamka soomku inuu xaaraam ka yahayna isna waxaa loo dariishaday nabigeena sala allahu alayhi waalihi wasalam markuu ka hadlayay haweenka baa wuxuu yidhi haweenku haddii caadada ku dhacda soo ma aha midaan salaadna tukanin aan soominna soo labadaa ma aha haweenku markaasa waxaa idhi nacam alaysa ixdaakunna idaa xaadat lam tusalli walam tusum qulna balaa haabay yidhaahdeen marka intaasay ahaydoo xilligii nebiga baa la yaqiinay sal ly slam soom looma ogola salaadna looma ogola gabadhaas imaamu albukhaari iyo kayrkii ayaana welinaya arrinta laasa sideedaad watalaaqu waaye in la fura lama ogola ilahay ma ku yihi fatalliquuhuna liciddatihinna waa iyagoo uur leh ama caado ay ka qabaysteen oo loo galmoonin oon la taabanin waa inay tahay waxaanu gelina xadidka cabdillahi ibni cumara waa kii nabigu alayh salatu sala markuu isagoo isagoo u furay xaaskiisii iyadoo caado qabta markuu furay xaaskiisii buu furay iyadoo caado qabta nabigu cumar baa u u sheegay markaasuu yihi u tago falmurhu falyuraajicha uma liyutaliqaha taahiran aw xaamilan wamar farow ha soo ceshado kadib iyadoo uur leh ama daahira ha furo halkaa waxaa laga gartay iyadoo caado qabta inaan la furi karinoo atalaaqu lbidci la yidhaahdo ma dhacaya waa masalo kaba ah iman doonto sagaal wal inay marto fi lmasjidi masaajidka ay marta xaraama in khaafadaad ay ka cabsato talwiithahu in la inay nijaasayso hadday dhiigga inuu kaga daadaato ay ka baqayso inay dhiigu kaga daadaato hadday ka baqayso iyadana lama ogola masaajid inay marto waayo masaajidda waxaa la isfaray in la nadiifiyo xataa xaaka qofkii ku tufay derbigeeda baa cadaab adag loo ballan qaaday ma aha iyada masaajidii in la nijaaseeyo oo nijaase lagu daadiyo ma aha meel kale ha marto jidadku way badan yihiin kan ugu dambeeya wal istimtaacu in haweentii lala lagu raaxaysto bimaa bayna surati warukbati xuduntiiyo lowga udhaxinta udhexaysa in looga dhowaado oo nin hadeeradeed ninkeeda uga dhawaadana lama ogola waxaana u daliishadeen xadiid caaisha radi allahu canha wa ardaaha laga warinayo oo ay leedahay kanat ixdaana ida kanat xaa'idan fa araada sala llah alay sl an yubaashirahaa amarahaa an tantazira huma yubaashiruha wuxuu nabigu ahaan jiray hadday midaayo caado qabto inuu la fara ciyaaro iyo inuu taataabtan u doon doono wuxuu dhihi jiray hoosgunto hoosgunti xiro hoosguntiguna marka la guntaado xudunta iyo lowyahaynta udhexaysa u qariyaa laakiin waa sida fiican iyo qofkaan ishanaan karine eh, intaa ka badan inuu usii dhaafo ka baqaya haddii usan ka baqaynin galmada unba xaraama nabiganan isla laga wariya anab alay sla salaam min xadiidi anas ibni malikin inuu yihi isnacuu kulla shayin ila nikaax wax kasta waad samayn kartaan oon galma ahayn imaam muslim baana saxiixiisa ku wariyey min xadiidi anas ibni malik radi allahu canhu ardaa waana ijmaac isla caado qabta inaan loo galmoon karin intaasina waxaa ku dhammaaday gabadha caadada qabta waxyaabaha xaraamta ka ah. cashirkanana maanta intaasuu ku ekaanaya ilaa cashirka damaan isaga imanayno ilahi subxana wa tacala waxaan ka baryayaa khayr lagu kulmiyo inaan xifdiyey wadajirkeenna iyo kala maqnaanshaheenna labadaba sala allahu calaa nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi wasalam subxaanaka allahuma bixamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك